الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بين آيات لباتن يصدح إلى آيات صدن يسيدات سورة يوسف آيات درسي وروحها نكي صوغة يوسف oo ree masaraha gabadhiisii wuxuu ku yidhi akrimii maswaaq dagaankiisa hagaajiyo meel fiican wiilka deji casaa an yanfacanaa inuu waxayna taraa suuragal aw natakhidahu aan ka yeelano waladan ilmo wakadaalika sidaa xaqiiqada ah yaan makanaa u dejinay liyuusufa fi lardi fikradduu ku soo degay dhulka masar saasay ahayd walimnucallimahu inaan barro min ta'wiili wararka fasiridooda wallaahu qaalibun calaa amrihi amarkiisa alla u qaalib suu doono u maamuli walaakina akar annaasi laa yaclamuun dadka badankood ma oga nimankii wiilkii ceelka ku riday yuusuf masar baa la dejiyey walamaa balaqa ashuddahu xooggiisii markuu gaaray aataynaahu waxaan siinay xukman xukun nabinimo iyo wa cilman cilmi naafica wakadaalika sidaasaa najiri waraawadatu waxaa dalabtay allatii gabadhii huwa fii beytiha gurigeeda uu joogay can nafsihi bay ka dalabtay waqallaqat ilabwaaba albaabadiina way xidhay wa qaala waxay tihi hayta laka iskeen qaala wuxuu yihi macaad allah ilaahay baan ka magan galay inahu alle rabi rabbigay weeye ama inahu xaaliyashaaniga rabi rabbigay oo ninkeedu ujeedaay ree masad baa ninka rabbi yidhaahda axsana maswaaya dagaankayga uu fiicneeyey inahu shaniguna laa yuflixu aalimuuna aalimuuntu ma guulaystaan gabadhii albaabaday xidhay wiilkii quruxdiisii bay la yaabtay nabilaahi yuusuf nisful sida nabigu sheegay nisful xusni baa la siiyey kala badh samada saddexaad markuu ku arkay habeenkii isrihii sidaasuu yidhi marka albaabadii intay soo xidhay laba albaab hadday ahaayeen yaytnobdalkaale dharkiina way iska yar khafiifisay way isdiyaarisay way soo shallaysatay kaalay bay tiri hayta laka ilaahay baan ka magangalay buui rabbii waa ninkeeda hadda meel fiican buu idejiyey si fiican buu idhaqaaleeyey marka dee daalib noqon maayo ku ballan furi maayo xusligiisiiba iska hayn kari gabadhu waa zulaykha wasiirkiibaa qaba waraawadatu waxaa dalabtay allatii gabadhii huwa fii beytiha can bay ka dalabtay qolada balaaqadu waxay yidhaahdeen ismiga mawsuul waxaa mawsuul looga dhiga siladiisa cajab badan hadda hadii la imraatulcasiizi baa dhalatay dee inay meelown isaga yimaadeen baa suuragal noqon lahay tuu la joogay baa dhalatay waqallaqat ilabwaaba albaabadiina way xidhay waqaalad waxay tihi hayta laka war iskeen qiraa'ooyinka qaarkood waxaa layi hitu laka waan isukaa diyaariyey laakiin taynan wadan hayta laka iskeen qaala wuxuu yihi macaad allah acuudu billah ilaahay baan inahu ninku ninkaagu rabbii sayidkaygii axsana u maswaaya dagaankaygii u wanaajiyey inahu jiraana waxaa weeye laa yuflixu aalimuuna aalimiintu ma guulaysaan haddaan gabadhii xaaskiisa ahayd ka khayaano dee aalim baa noqonaya walaqad hamad bihi way damcday way doontayoo inuu wiilkaaso gabadhaa la mucaamalooday doontay wahama bihaa isna wuu dooni lahaa lowlaa araa haddaanu arki lahayn bunhaana rabbihi rabbigii xujadiisa hadduuna arki lahayn kadalika sidaa uu xujada rabbi u arkay linasrifa canhu sua xumaanta inaan ka gedino way ka leexino iwalfaxshaaa zinada inahu yuusuf min cibaadinaa addoommaha yuu ka mid yahay almukhisiina gabadhu iyadu si dhabay wiilka u damacday inuu la mucaamaloodo isagu hadduuna xujada alle arki lahayn u damci laha isaga laftiisa xujada waxaa la yidhi yacquub oo meeshan taagan baa suuradiisii lasoo hordhigay oo laabta saa u riixaya qolana waxay leeyihin wuxuu ku arkay jidaarka dushiisa laa taqrabu zinaa inahu kaana faaxishatan wasaaa sabiilan buu ku arkay hadduuna taa arki lahayn de isaga qudhiis waa bani aadam uu damci lahaa marka damaca isaga gelay waxaa weeye qof sooman oo biyo qabow arkay qalbigiisa uu kusoo dhici mana rabo inuu cabo damaca isaga galay waa intaa keliya wey hamigiisu waa sidaa marka ilaahay wuu ka leexiyey subxaana wa tacaala maxaa yeeley addoommada wanaagsan buu ka mid yahay walaqad hamad bihi way u qasaday way doontay inuu wiilku farsameeyo wahama bihaa isna wuu u qasti lahaa lowlaa an ra'aa haddaanu arki lahayn bunaana rabbihi oo aayadda meeshaa ku qoran arki lahayn ama nabi yacquub suuradiisii arki lahayn kadaalika sidaa burhaanta loo tusiyey linasrifa inaan ka leexino wey iyo walfaxshaaa zinada inahu yuusuf min cibaadinaa adoommada yadu kamid yaha almukhlisiina ee badaxla wastabqa albaaba albaabkii bay u baratameen waqadad way dilaacisay qamiisahu qamiiskiisii min duburin xagga dambe ila wuu ka ordayaa iyana way daba ordaysaa waalfayaa waxay ka heleen sayidahaa sayidkeedii ladalbaabi albaabka agtiisa markaa fikraddii jacaylkeedu way iska badashayo khiyaano ay isku difaacdo yay gashay durba qaalad waxay tidhi maa jazaau man ruux abaalkii ma aha araada la doonay biahlika reerkaaga su-an xumaan ilaa an yusjana in la xabaasa mooye aw cadaabun cadaab aliimun oo kululoo la garaaco orodkay ordayeen bay xagga dambe qabatay qamiiskii baa dilaacay markiila uu ka cararayahay markay soo baxeenba waa sayidkii albaabka taagan khiyaanay u bedesho waxay tidhi reerkaaga ninkii xumaan la doono waa laba mid in xabsiga la dhigo iyo in aada loo garaaco si uu qirto waa labadaasay labadaasunbaa ka hortaala khayaana isu bedeshay ibraahim yuusuf xaq buu kaga jawaabi doonaa wastaba wastabaqalbaaba albaabkiibay u orotameen waqadad way dilaacisay qamiisahu qamiiskiisii min duburin xagga dambe ilaa meel hoose alfayaa waxay ka heleen sayidaha sayidkeedii ladalbaabi albaabka agtiisa qaalad waxay tihi maa jazaau man ruux abaalki ma aha araada la doonay biahlika reerkaaga suu-an xumaan ilaa an yusjada in la xabaasa mooye aw cadaabun cadaab aliimun ilman oo la garaaco yuusuf xaq buu kaga jawaabay iyadu been bay sheegtay xaq buu kaga jawaabay qaala wuxuu ihi raawadatnii iyadaa i dalabtay can nafsii naftayda iyadaa iga dalabtay anu kuma jiro washahida waxaa markhaati kacay shaahidun markhaati oo min ahlihaa iyada qaraabadeeda oo muxuu yidhi in kaana hadduu yahay qamiisuhu qamiiskiisa qudda kii laga dilaaciyey min qubulin xagga hore fa sadaqad run bay sheegtay waaw isagoon milkaadimin oo iska qabanaysa markaa isagaa intuu horariba iska qabanaysa wain kaana qamiisuhu qamiiskiisu hadduu yahay qudda kii laga dilaaciyey min duburin xagga dambe fakadabad been bay sheegtay wahuwa min asaadiqiina saadiqiintu ka mid yahay marka qoli waxay leeyihiin nin weyn buu ahaa qolo caqlaaniye la yidhaahdo oo jamaaludiin afqani iyo qoladaas inaga wadankeena sheekh nuur cali colow baa yimid laakiin in badan baa kitaabka ariso kama maqan wixii aan caqli marka ruux weyn buu ahaa bay yidhaahdeen marka ruux yar buu ahaayo duu ruux weyn yahay way iska ilaalin lahayn midda kale nabigaa yidhi laa yatakalamu fi lmahdi ilaa alaaa arbaca yuusuf baa kamid ahaa ninkii u markhaati kacay waa sax taasi wey ilmo yar buu ahaa markaasuu xukumkaasuu geystayo hadduu dee baalku xagga hore ka dilacsan yahayna isagaa beenaala hadduu xagga dambe ka dilacsan yahayna iyadaa beenaala bu qaala wuxuu i hiya raawadatnii iyadaa iga dalabtay can nafsii naftayda washahida waxaa markaati kacay shaahidun mid markhaati kaco ah min ahliha qaraabadood ilmo yar muxuu yidhi ninkaasi in kaana hadduu yahay qamiisuhu qamiiskiisa udda laga dilaaciyay min kuburin xagga hore fasadaqad runbay sheegtay minalkaadibiina way iska qabanaysay dee saasay isaga qabanaysay in kaana hadduu yahay qamiishu qamiiskiisa laga dilaaciyey min duburin xagga dambe fakadabad been bay sheegtay wahuwa min asaadiqiin way ka cararayeen markaa way soo qabsatay falamaa ra'aa markuu arkay ninkii casiiska ahaa qamiisahu qamiiskiisii qudda in laga dilaaciyey min duburin xagga dambe qaal wuxuu innahu waxaan aada samaysay min kaydi kunna waa khayaanadiinni haweenka haddaad tihiin ina kayda kunna khayaanadiisu khayaanadiinnu cadiimu way weyn tahay yuusufu yuusufow carid ka jeebto can hada amarkan qari buu leeyahy nin cariikadiisu jilicsan tahay oo qayuur ahayn nin xanaaq aan ahayn oo hinaasa yuu ahaa ma ahayn nin hinaasa wastakfirii lidembigi dembigaaga qufran dalab inaka adigu kunta waxaad gabadh yahay tahay min alkhaadi'iina kuwa gabsan baad tahay wadaadkii wadaad iska jilicsan buu noqday wuxuu yidhi dhagartiinu way weyn tahay marka cabdullaahi binu cabaas wuxuu haweenka dhagartooda ta shaydaanka ya kaa weyn cadiimun baa kan layidhi ina kayda shaydaani daciifanna waa layidhi meesha waa daciif haweenku waa cajiib weyn waxaa soomaaliu tidhaahdaa ninka iyo gabadhu markay isguursadaan ninku laba iyo toban gees buu haystaa iyaduna hal gees wuu ku gani iyaduna ku waabin laba iyo tobankii markay <laughs> soo ahi baa ka khiyaano badan shaydaanka falamaa ra'aa markuu arkay qamiisahu qamiiskiisa quda in laga dilaaciyo min duburin xagga dambe qaala wuxuu ihi inahu khiyaanadani min kaydikuna waa khiyaanadiini ina kaydakuna khiyaanadiinu cadiimu waaweyn tahay ta shaydaanka iyadaa ka weyn yuusufu yuusufow waa nimaan cari ka lahayn oon xanaaq lahayn masayr ma leh acrid ka jeedso can haadaa kan faraha ka qaado walaala qari dembigaaga ka qufraan dalab inaka adigu kunti waxaa tahay min alkhaadiina kuwa gafsan sheekadii marka magaaladay dhex martay gabadhii zulayqo ahayd wiilkii yaraay gurigeeda joogay iyo ka maarmi sheekadii way faaftay gabdhihii marka ragga waaweyn iyo wasaradu qabeen yaa xanaaq darti iyagoo raba inay iyada ku ceebeeyaan ay soo bandhigeen oy aflagaadeeyeen midda kale waxay uga dan lahayn bal ninka cajiibka ah inaad mar aragtaan ujeedadoodu intaasay ahayd qaala waxay dhaheen niswatun dumar oo fi lmadiinati magaalada dhexdeeda ah imraatu lcasiizi madaxweynaha haweenaydiisii baa turaawidu dalabtay fataahaa inankeedii can nafsihi bay ka dalabtay ashaqafahaa wuxuu ku tallaalay xuban xubi buu ku tallaalay inaa anagu la naraaha waan aragnaa fii dalaalin baadi inay kusugan tahay mubiin noocaad gabadhaa weyne dinka wasiirka ilmaha yar ka maarmi weyday marka labadaa masale uga dan lahaayeenoo midde waa gabdho ay tartamayeen oo tartan baa ka dhaxeeya inay ceebeeyaan bay rabaan midda kale bal wiilka la sheegay inay marun arkaan bay doonayaan firsabadaasay sameeyeen qaala niswatun dumar waxay yidhaahdeen oo filmadiinati magaalada dhexdeeda imraatulcasiizi boqorka ee madaxweynaha gabadhiisii yaa turaawidu dalabtay fataha inankeedii can nafsihi bay ka dalabtay qad shakafahaa wuxuu ku tallaalay xuban xubbibuu ku tallaalay inaa anagu la naraaha waan aragnaa fii dalaalin baadi inay ku sugan muminuuna cad oo gabadhaa wiilkaa ka maari weyey falamaa samicat markay maqashay bimakrihinna khiyaanadooda iyo dacaayadooda arsalad ilayhinna waa u dirtay waa u fariin dirtay oo waxay tidhi ducaan leeyahay welimaan leeyahay ninkiina waa u sheegtay welimaan leeyahay bay tihi waactadad waxay u diyaar garaysay lahunna iyaga muttakaan meel lagu dangeegsado muttaka waxaa la yidhaha guriga inta barkimooyinka iyo meelo lagu tiirsaday iyo la dhigo waaatad way ula timid kula waaxidatin mid kulligeed oo minhuna sakiinan mindi bahal turrijo la yidhaahna way hordhigto googooyay dhihi doontaa waqaalad waxay tii ukhruj bax calayhina bal dushooda bax falamaa ra-aynahu markay arkeen akbarnahu way weyneeyeen oo way la yaabeen waqadacna waxay googooyeen aydiyahuna gacmahooda waqulna waxay xaasha lilah ilah baa nasaha ilah baan ceeb lahayn maa haadaa kani maaha basharan dadba ma aha ilaa malakun malak kariimun oo wanaagsan mooy oo malaaigta inay bani aadamka ka fiican tahay yay aaminsan yihiin waa u yaadha mutagiiyo gurigiibay gogoshay bahal utururje la yidhaah yay hor dhigtay malabna way hor dhigtay waxay tihi bahashaa googooye wiilkiina bay ku tihi markaan sanamka igu sanamka iliyabay yidhahay igu yeedh markaan ku yidhaha yuusuf igu yeedh yuusuf baa si kadaa usoo dhaadhacay iyagoo bahashii googoyntii ku haya ilowshaahisilooben bay gamaheed gacmahoodii jarjare say usii dhowrayeen gam iyagoo waxay arkeen meel dambe farahoodii jarjaray way la yaabeen marka gabadhii marka hoosta inay uga garaabeen baa suuragal falamaa samicad markay maqashay bimakrihinna makrigooda khiyaanadooda iyo dacaayadooda arsalad ilayhina waa u fariin dirtay waactadad waxay u diyaarisay lahum mutakaan guri fadhiho weyn iyo u diyaarisay waaatad way ula timid kulla waaxidiin oo minhina kamida sakiinan mindi utujiradiina way hor dhigtay gogooye bay tihi waqaalad waxay tihi ukhrij soo bax war ku dulbaxo dulmarna falamaa ra'aynahu markay arkeen akbarna way weynayeen way la yaabeen waqadacna aydiyahunna gacmahoodii bay jarjareen iyagoo waxay arkeen lafoodii sii jarjari waqulna waxaydhi xaasha lilah ilaahay baan ceeb lahaynoo najahan maa haadaakani ma aha basharan dadba ma aha in haadaa maa haadaakani ma ilaa malakun malag kariimun wanaagsan marka malaaigta iyo bani aadamka in malaaigtu ka sharaf badan tahay yay la tahay qaala waxay tihi markaasi la xaajootay fadaalikuna ninkaasi alladii kii weeye lumtunani aada igula dagaalamayseen fiihi fii xubihi walaqad raawatu waan ka dalbay waa dhab can nafsihi naftiisa fastacsama wuu diiday wuu diiday anuu waan ka dalbay wuu diiday walain lam yafcal haddaanu samaynin maa aamuruhu waxaan amrayo layusjananna waa la xidhi wala yakuunanna wuxuu ka mid noqon min asaakiriina kuwa dulliga ah yuu ka mid noqon hadday qiratay indacaydi way faaftay hadda wax la qariya male marka calool adeyg bay isticmaasho waxay tidhi waa dhab waan dalbay laakiin wuu idiiday bay tihi waxa aan amri xataa hadduu diido bal wax gaadhowba arki doonaa wey qaalad waxay tihi fadaalikuna kaasi alladii kii wey lumtunanii aada igu dagaalamayseen fiihi fii xubbihi walaqad raawatu waan dalbay waa run can nafsihi naftiisa fastacsama wuu diiday walain lam yafcal haddaanu samaynin maa aamuruhu waxaan amrayo layusjananna waa la xidhi walayakuunanna wuxuu ahaan min assaakiriina kuwa dulliga ah. maqlayaa yuusuf qaal wuxuu yihi rabbi rabbigayo asijnu xabsiga yaa axabu ilaya looga jecel yahay mimaa yadcuunanii ileyhi waxay iigu yeedhayaan ilaa tasrif canii haddaadan iga leexinin kaydahunna khiyaanadooda asbu ilayhina waan u ilano hada bani aadan baan waa kun waxaan ahaan min aljaahiliina jaahiliintaa ka mina ah. nabiyullahi yuusuf meesha hadalka laysku weydaarsanay wuu jooga ilaa xabsigaan ka jeclahay buuri inaan gabadhaa ku dhaco xabsigaan ka jeclahay haddaad allow iga leexin weydo iga nabadgelin weydo de waanu leexano bani aadan baan ahay jaahil markaa noqonaya nabiyullaahi yuusuf saasuu yidhi wuxuu yihi rabbi rabbigayo asijnu xabsiga yaa axabu ilaya looga jecel yahay mimaa yadcuunanii ilayhi waxay iigu yeedhi wailaa tasrif canii haddaadan iga leexinin kaydahunna khiyaanadooda asbu ilayhina waan u iilan waa kun waxaan ahaan milajaahiliina fastajaaba wuu aqbalay lahu yuusuf rabbuhu rabbigii fasarafa wuu ka leexiyey canhu yuusuf xaggiisa kaydahunna khiyaanadoodii inahu alle huwa samiicu ka maqlo weeye alcaliimu og allah subxaanau wa tacaala ducadii yuusuf wuu aqbalay waa ka leexiyey xagga xabsigaa loo taxaabay markaa fastajaaba wuu aqbalay lahu yuusuf rabbuhu rabbigii fasarafa wuu ka leexiyey canhu xaggiisa kaydahuna khiyaanadoodii inahu alleh huwa samiicu ka maqlo way alcaliimu uma badaa lahum waxaa u daahirtay u muuqatay min bacdi maa ra-wul aayaati calaamooyinkii intay arkeen inuu yuusuf beri yahay ah layusjuninahu inay xabaasaan xataa xiinin intii mudda waa dadka damiirkooda u xidhan baa la yidhaahyo xukun la geyn maayo dadka fikradooda uxidhan waa way wax kaluu aaminsan yahayba inoo xidhi jireen marka wax kaluu aaminsan yahay baa loo xidhay waxaa la diidan yahay in dadka la tusaaleeyaa la doonayaa inay ku cadaaday dembigii in la tusaaleeyo firaduna intay magaalada warku ka baxayo la iloobayy inuu xidhnaado waa dadka damiirkiisa u xidhan uma badaa waxaa u muuqday lahum iyaga min bacdi maa ra-ul calaamadaha intay arkeen kadib inuu beri yahay ah, layusjununahu inay xabaasaan xataa xiina intii muddaah wadakhala waxaa la galay macahum ciise asijna xabsiga fatayaani laba dhalinyaro ah qaala axaduhumaa midkood wuxuu yidhi inii anigu araani waan is arkay acsiru anoo jijibin khamran cinab jijibin wa qaala alaakharu kii kalena wuxuu yidhi inii anigu araani waan is arkay axmilu anigoo xambaarsan fowqa ra'sii madaxayga dushii khubsan kibis taakulu dayru shimbirtu ay cunayso minhu kibistaa nabinaa nooga waran bitaawiilii fasirkiisa ina anagu naraaka waan ku aragnaa min almuxsiniina kuwa samafala inaad tahay marka ixsaankiisa waxay ku ogaadeen bilahi yuusuf markii xabsiga la geeyey yuu hanuunin iyo dadka buko uu soo booqdo dadkuu wax u sheego waxaasuu bilaabay midda kale waxay yidhaheen cilmi maxaa taqaanaayo riyada fasirkeedaan aqaanaa buu ku yidhi cilmiga intaasaan aqaanaa buu marka wuu kormeeri jiray oo wuu dhaqaalayn jiray oo hogaamiyuu u noqday maxaabiistii marka saasay ixsaanka ugu malayeen markaasina bal ninkan riyada aanu sheegno dadka qaar baa le riyada way abuureen ma ina arag laakiin way arkeen labada nin waxay ahay eh, saaqilmelig wakhabaazahu meliga ninkii biyaha waraabin jiray iyo kii kibisii canjeerada u samayn jiray marka wuxuu ka shakiyey inay suneeyeen buu uga shakiyey oo ay sun ugu dareen sharaabkii iyo kibisii saasuu ku soo xidhay marka marka nabiyullaahi yuusufna ixsaankiisiiba arkeen nin quman inuu yahay ayay arkeen dakhala macahu waxaa la galay maciisa asijna xabsiga fatayaani laba dhalinyaro ah oo maliga khabaaskiisii iyo saaqigiisii waraabiyihiisii qaala axaduhumaa midkood wuxuu yidhi inii anigu araani waxaan arkay waan is arkay casiru khamran anoo khamro tuujinaya qaala alaakharu kii kalena wuxuu yidhi inii anigu araanii waan is arkay axmilu anoo xambaarsan fowqa raasi madaxayga dushiisa khubsan kibis canjeero taakulu dayru shimirtu ay ka cuni minhu kibista nabinaa nooga waran bitaawiilihi bal fasirkiisa nooga waran inaa anagu naraaka waan ku aragnaa min almuxsiniina muxsiniinta inaad ka mid tahay nabiyullaahi yuusuf intuuna weli u jawaabin yuu dacwo galay marka inuu wadciga iyo waxa meesha jooga iyo inuu qolyahan baraarujiyo bal horta islaamka iyo waxa ku baraarujiyo iyo wuxuu yahay inuu uga sheekeeyo yuu gudagalay qaala wuxuu idhi iin weliba wax fasira yaqaano qaala wuxuu ihi laa yatiikumaa idiin iman dooni maayo dacaamun raashin tursaqaanihi liidinku arsaaqi ilaa naba'tukumaa waan idinka warrama bitawiilihi wuxuu yahay fasirkiisa qabla an yaatiyakumaa intaanu idiin imanin daalikumaa fasirkaasi mimaa kii wey callamani rabi rabigu bare inii anigu taragtu waan ka imid milata qowmin qolo diintoo laa yuminuun bilah rumayn oo qoladan masaarida in anu la diin ma ihin wahum iyaguna bilaakhirati aakhiro hum kaafiruuna way ka gaaloobeen waxoogay wuxuu tusaaleynayaa inuu wax fasiri karo oo fasilku dhab yahay midda kale diintiisu waxay tahay buu u sheegaya oo inuu dacwuu rabaa inuu meeshaa ka bilaabo wuxuu yihi raashinka idiin iman doona ma jiro raashin idiin iman doona wuxuu yahay baa idiin sheegi waa hilib waa noocaa waa sidaas yaan idin dhihi doonaa waana ilaa allah baa ibaray qoladan gaalada diintoodan anuma hayste gooni baan ka ahay ogaada wey qaala wuxuu ihi laa yaatiikumaa idiin iman maayo dacaamu raashin tursaqaanihi laidinku arsaaqi doono ilaa naba'tukumaa waxaan idinka warramay bitaawiili fasirkiisa wuxuu yahay macnaha qabla an yaatiyakumaa intaanu idiin iman daalikumaa fasiridaasi mimaa ki weeye callamani rabi rabbigay ibaray ina anigu taragtu waxaan ka tegey oon diiday milata qowmi qowm diintood laa yuminuuna bilahi aan wahum iyaguna bilaakhirati hum kaafiruuna oo qolada ree masak ee qibdiyiinta anu ladiiniy i ogaada watabactu waxaan raacay millata aabaa'i aabbayowgay diintoodii ibraahiima ahaa awowgiisa labaad isxaaqa ahaa awowgiisa koobaad yacquub aabihii ahaa maa kaana lanaa nooma sugnaanin haddaan reer nebi ibraahim nahay an nushrika billaahi alla inaan u shariigiyo alla min shayin shayna daalika shariig yeelid la-aantaasina min fadli lilaah ilaahay fadligiisii wey calaynaa uuna fadli siiyey oo ambiyuu naga dhigay wacalannaasi dadkana wuu fadli siiyo ducaad buu nooga dhigay laakina agaranaasi dadka badankood laa yashkuruuna ku shukri maayaan nabilaahi yuusuf wuxuu yidhi anu qoladaa diintooda ma hayso laakiin diintii aabbayowgay yaan haystaa ibraahim isxaaq iyo yacquub annaguna haddaanu qoyskaa nahay wax mushrigana lagama helo fadligii ilaahayna uuna siiyo ambiyu naga dhigay dadkana khayr bay u tahay ducaad baanu nahay watabactu waxaan raacay buuri milata aabaa'i aabbayoogay diintoodii ibraahiima wa isxaaqa wa yacquuba maa kaana lanaa nooma sugnaanin an nushrika inaan u sharig yeelo bilahi min shayin asalba anaga dhaqankan yagu ma aha inaanu alle u sharig yeelo daalika sharig yeelid la-aantaasi min fadlillaah ilaahay fadligiisii wey calaynaa oo anagana fadli siiyo ambiya naga dhigay wacala naasi dadkan uu fadli laa yashkuruuna nicmada ku shukriyi mahayaan